alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed wuxuu ihi sheekha musanifku raximah اllah wa kulu ummati bacata allahu ilayha rasuula min nuuxin ila muxammadin ummad kasta ilaahay wuxuu u soo diray rasuul buu ilaa muxammadin muxamed laga soo gaadho rasuullada la soo diray nuux laga soo bilaabo muxamedna laga soo gaadho calayhim asalaatu wassalaam ya'muruhum bicibaadati illaahi waxdah rasuulkaasoo amraaya allah keligii in la caabudo bicibaadati illaahi allah in la caabudo amraaya waxdahu xaalu ilaahay keligii yahay in la caabudo amraaya wa yanhaahum rasuulkaasoo ka reebaya can cibaadati taaguut taaguutka in la caabudo ka reebaayo u diidaya waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila ah, hadalkiisu ilaahay uu yidhi walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaguut ilaahay baan ku dhaartay laqad bacadnaa xaqiiqe waa soo dirnay fii kulli ummatin ummad kasta dhexdeeda waxaanu ka soo saaray oo soo dirnay rasuula rasuul an icbudu allaha waxaanu la soo diray rasuulkaas allaha caabuda wajtanibu taaguuta taaguudkana ka dheeraada ayaanu la soo diray ba allah yidhi marka rasuul waliba wuxuu ku baaqayey allahna caabuda yacni keligii daaquudka inay caabudaanna ka dheeraada nebiyada dhammaantood dacwaddoodu waxay ahayd oo asal u ahayd inay tawxiidka ku baaqaan oo dadka ugu yeedhaan oo amraan shirkiga iyo gaalnimada iyo in ilaahay cid lala caabudana inay ka reebaan nebi kastaaba wuxuu la socday oo lala soo diray laa ilaaha ila allah nebi kastaba waa lala soo diray aayaddanna waa sheegaysa oo an icbudu allaha wajtanibu taaguut waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu bay la macno tahay nafyiga laa ilaaha waxaa la macno ah wajtanibu taaguut ila allahu isbaatkaana waxaa la macno ah ucbud allah labadii rukni ama labadii qaybood ay ka koobnayd kelimatu tawxiid aayaddani labadaba waa koobsatay nafyigii iyo isbaatkii aayad kale waatuu ilaahay yidhi wama arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ila ana facbuduun rasuul kasta ilaahay wuxuu la soo diray laa ilaaha ila allah tawxiidkaasuu la soo diray marka rasuullada dhammaantood waxay ku baaqayeen tawxiid bay ku baaqayeen marka waa asalka diinta weeye oo diinta islaamku asal bay leedahay asalkeedu waxa weeye waa cibaadatu llahi waxdah ama an laa yucbada ila allahu waxdah inaan la caabudin ilaahay keligii mooyaane cid kale aan la caabudin ee allah keligii la caabudo oo cibaadada loo gaarya asalka labaad waxa weeye wa an laa yucbad allahu ilaa bima sharac inaan allah lagu caabudin mooyaane wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam sharciyey labadaa asal ayaa diinta u asala wixii kale waa ka farcamaya wuxuu sheekhu yihi raximahu llah waftarada allahu cala jamiici alcibaadi alkufra bialtaaguuti waaliimaana billah wuxuu faral yeelay ilaahay oo waajibiyey calaa jamiici alcibaadi addoommada dhammaantood wuxuu ku faral yeelo ku waajibiyey alkufra bitaaguut taaguutka in laga kufriyo oo laga gaaloobo ayuu ilaahay ku faral yeelay waaliimaana billaah iyo in allah la rumeeyo ayuu ilaahay ku faral yeelay addoommada dhammaantood waxaana u daliila in addoommada dhammaantood lagu faral yeelay aayaddan aynu soo marray an icbudu allaha wajtanibu ataaguut waayo waa amar cibaadada allah la caabudaayo la amraayo cibaadada loo gaar yeelayo cibaadada in loo gaar yeelo keligii la caabudo la amrayo waa amar la amraayo iyo amar la amraayo in taaquudka laga fogaado oo laga dheeraado waalamru yaqtadi lwujuub amarkuna wuxuu keensanayaa waajibnimo markaa waa faral ta kale daaquudka in laga kufriyay allah in la rumeeyaa waa macnihii laa ilaaha ila allahu ay lahayd in allah oo keliya la caabudo daaquudkana laga kufriyaa waa macnihii laa ilaaha ila allahu ay lahayd sidaas aawadeed ba axaadiista qaarkood ay ku soo aroortay sida xadiiskii cabdullahi ibni cumar buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah riwaayaadka qaarkood oo saxiixa ku sugan waxaa ku soo arooray buniya alislaamu calaa khamsin calaa an yucbada allahu wa yukfara bimaa duunahu shahaadatu an laa ilaaha ila allah riwaayaadka qaarkood waxay ku beddelayaan calaa an yucbada allahu wa yukfara bimaa duunahu marka waxaa isku macno ah laa ilaaha ila allahu iyo calaa an yucbad allahu wa yukfara bimaa duunahu waa isku macne saas aawadeed ayaa aayadda suuratu lbaqara ay ku soo aroortay فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ككسو ككفرية وكقالوا بطاغوتك الرمية إلهي wuxuu ku dhegay duntintii adayga badnayd buu ku dhegay wuu inoo keeni doonaa insha allah marka daaquudka in laga kufriyaa waa faral wey allah oo keliya in la caabudaana waa faral rumaynta allah la rumaynayana waxaa soo gudagelaysa cibaadada allah la caabudaayo khasaa'ista uu la gaarka yahay in loo ictiqaadiyo keligiina la caabudo ayuu noqonayaa aliimaan billah qaala ibnu lqayim raximahu llahu tacaala ibnu lqayim waxau yidhi raximahu llahu tacaala ilaahay ha u naxariistee الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع الطاغوت طاغوتكه ما تجاوز به العبد وكردافيه أضانك أدافي حده حكي سأدافيوي من معبود كسوء هذا مثل عابده aw matbuucin ama mid la raaco ahaaday aw mutaacin ama mid la ateeco ahaaday bacdaa waxay banneeyeen culamada qaarkood inay bacdu tahay litacdiya oo markaa la yidhaahdo waa kuwa addoonku dhaafiyo oo ka tallaabiyo xadkiisa ayaa waxaa la yidhahdaa taaguut mintanna waxay noqonaysaa bayaaniya kaa xadkiisa la dhaafinayo ahaaday mid la caabudo ama mid la raacayo ama mid la ateecayo ahaaday bacdu alculamaa waxa markaa ay banneeyeen in musaaxabo ba'da loo fasiro oo waxay yidhaahdeen maa tajaawaza bihi waa ku dhaafo weeye bihi xaaluu isaga ku dheehan yahay alcabdu addoonku u dhaafo xaddahu xadkiisa markaa u dhaafo saasoo kale aad mooddaan laqbadoodu inay udhacayso marka musaaxaba ama saabiya ayaa culamada qaarkood hadalkooda laga dhadhansanaya sida ibnu cuthaymiin ama fawsaan inay tasriixin badu waxay tahay oo waxay odhanayaan addoonku markuu xadkiisa ka tallaabo wuxuu noqonayaa taaguut waayo xadka addoonku waa inuu noqdo addoon oo cubuudiya markaa uu ku sugnaado dee hadduu cubuudiyadii ka gudbo daaquut buu noqonayaa daaquut ayuu noqonayaa weliba fawsaan wuxuu ku sii daray mushrigga laftiisu inuu daaquut yahay kollay waxaana mutabaadira mushraku bihiga loo shariig yeelaayo oo allah loogu shariig yeelaayo in daaquutnimadu kaa ay u dhacayso calaa kulli xaal macnuhu waa qariib oo marka ay leeyihiin mushriggaa daaquut ah waxay ka dhigayaan caam oo kii dadka ugu yeedhaaya in isaga la caabudo mushrikna waa yahay taaguutna waa yahay kii dadka xaaraanta u xalaalaynayey ama xalaasha u ka xaaraantinimaynayey ee baatilka u qurxinaayey taaguut waa yahay mushrikna waa yahay mushrikna waa yahay taaguutna waa yahay marka mu-adduhu calaa kulli xaal isku macna ayuu noqonaya waayo ruuxa la caabuday haddii aanu ahayn mid ka raalliya cibaadada la caabudaayo dadkana tawxiidun uu ugu baaqayo oo aanu shirki ugu baaqayn dee isagu daaquut ma noqonaayo laakiin markuu waxaa ku yeedhaayo ama ka raalli yahay mushrikna waa yahay daaquutna waa yahay markaas saas aawadeed culammadu tacbiirka ay ku kala cabirayaan macna ahaan waa isku dhowaanayaan addaaquutu daaquudku maa tajaawaza bihi alcabdu waa ku dhaafiyo addoonku xaddahu xadkiisa dhaafiyo ama sababtiisa uu addoonku ku dhaafo xadkiisa min macbuudin kaa uu xadkiisa dhaafiyey ama sababtiisa uu xadka ku dhaafay oo mid la caabudo ahaaday aw matbuucin ama mid la raaco ahaaday aw mutaacin ama mid la ateeco ahaaday wuxuu ku sii daray isagoo sii caddaynaya fataaguutu kulli qawmin man yacbuduunahu min duuni illah qolo kasta taaguudkoodu waa ka ilaahay sokadii caabudayaan aw yatbacuunahu ama taaguudka qolo kasta waa kay raacayaan oo ay ku raacayaan wax shareecada khilaafsan aw yatabicuunahu calaa gayri basiirati min allah ama ay ku raacayaan waxaan basiiro iyo xujo iyo daliil ilaahay xaggiisa looga hayn waxaan daliil looga haynin sharciga ilaahay ay ku raacayaan oo ku ateecayaan aw yutiicuunahu fima laa yaclamuuna annahu taacatu lilah ama ay ku ateecayaan waxa aynay garanaynin in ilaahay taaco ay u tahay saas aawadeed taaquudka waxaa soo gelaya asnaamta la caabudaayo ilahay sakadii laakiin dadka saalixiinta haba la caabudee ama haba la raacee dawaaqiit ma noqonayaan waayo raalli baynay ka ahayn tawxiid baynay ku sugnaayeen shirkina kama raalli aha dadkana ugumay baaqayn saas aawadeed ciisa bnu maryam kiristaanku waa caabudeen malaa'igta mushrikiinta qaarkood waa caabudeen saalixiinta mushrikiinta qaarkood waa caabudeen lama odhanaayo waa dawaaqiita la odhan maayo shaydaanka u qurxinaayey inay waxaa sameeyaan kaasaa taaquut ahaa markaa qayd bay culamada qaarkood ku daraan oo ay yidhaahdaan wa kaana raadiyan bidalik kaa la ateecaayo iyo kaa la caabudaayo iyo kaa la raacaayo ilaahay sokadii oo wax shareecada khilaafsan lagu ateecayo o lagu raacayo yacni bisharti waa inuu ahaa mid ku raalliya in la caabudo ama itibaaca shareecada khilaafsan in la raaco waa inuu raalli ku ahaa markaasuu taaquut noqonaya markaas ayuu taaquutu noqonay markaa sanamada ilaahay sokadii la caabudaya waa tawaaqiit culammada xunxune dadka ugu yeedhaaya baadida iyo gaalnimada dadka ugu yeedhaaya iyaguna waa tawaaqiit ama bidcooyinka ugu yeedhaya albidac almukafira bidcooyinka wax gaalaysiinaya dadka ugu baaqaya waa tawaaqiit ama xaaraamta in la xalaaleeyo dadka ugu baaqaya ama xalaasha in la xaaraantinimeeyo dadka ugu baaqaya waa dawaaqiid xadkoodiina waa dhaafeen waayo xadka caalimku wuxuu yahay waa inuu noqdo mid shareecada raacaya oo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam adeecayo o raacaya ee hadduu wax shareecada khilaafsan ku baaqayo oo wax diintii ka hor imanaya ku baaqayo oo xaaraamihii u xalaalaynayo oo xalaashii u xaaraantinimaynaayo dee wuxuu noqonayaa daaquut buu noqonaya daaquut buu noqonaya umarada ama madaxda iyaguna xaaraanta xalaalaynaya ama xalaasha xaaraantinimaynaya oo qawaaniinta shareecada khilaafsan dejinaya iyaguna waa dawaaqiit weeye oo daaquutyay noqonayaan waayo madaxda la adeecayaa waa inuu yahay marka muslim waxa lagu adeecayaana waa inay tahay waxaan dembi ahayn dembi in cidnaba lagu adeeca ma bannaana laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq hadalka uu sheikhu soo qaatay ibnuqayim uu leeyahay waxa uu ku yaallaa kitaabkiisa la yidhaha iclaamu almuwaqiciin dabacaadka qaarkood dabcaduhu waa iskhilaafsan yihiin wuxuu kaga dhacaa juska koowaad safxadda konton ama bogga kontonaad wuxuu sheikhu yidhi raximahullah sheikha musanifka ahi waxau yidhi raximahullah waatawaaqiitu katiira daaquudyadu waa badan yihiin wa ru'uusuhum khamsa madaxdooduna waa shan daaquut asal ahaan waa min adduqyaan baa laga keenay duqyaanna waa xadgudubka oo daqa bimacnaa tajaawaza xaddahu daqa macnihiisu waxay tahay xadkiisibuu ka tallaabay macnaha lugawiga ah waxaa ku soo arooray mislu qowlihi tacaala inaa lamaa taga almaau xamalnaakum fi ljaariya yacni xadkii muctaadka ahaa markuu ka gudbaa loo jeedaa iyo xadkii loo bartay markuu dhaafay marka taaguut waa facaluut min atuqyaan mubaalaqa ahaan baana markaa facaluut loo keenay toban isim oo wasnigaa facaluut ku yimaada ayay taaguut ka mid tahay oo malakuut iyo raxamuut iyo rahabuut iyo ay ka mid yihiin marka sharci ahaanna waa sida uu sheikhu inoo sheegay ayuu inoogu tacriifiyey bacdu ahli ahlicilmi waxay yidhaahdeen sida imaam maalik laga soo naqliyey altaaguutu kullu maa cubida min duuni illah daaguutku waa mid kastoo la caabudo ilahay sokadii bacdu ahlicilmi waxay ku dareen qayd oo waxay yidhaahdeen wa huwa raadin waa inuu ka raalli yahay marka la caabudaayo ilaahay sokadii markaasuu daaquut noqonaya hadalkii maalikna sheekhu isagoo qaydka ku daray ayuu markaa matnigiisa ku dhex darsaday oo soo qaatay isagan u nisbay cumar bnu khadaabna radia allahu canhu wa ardaah waxaa laga soo naqliyay inuu yidhi aldaaquutu ashayaan daaquutku waa shayaanka ibnu kasiirkuna waxau ku soo aroorinayaa fi tafsiiri aayati albaqara فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوفقى آيات تفسير كيدو كوكينيا قولك عمر بن الخطاب أورنايو طاغوتك وشيطانك أورنايو ولما هو أمان يا وحورنايا قولك سوى قوي جدا وقول آت وحوق بضن إلا إلها طاغوتك وشيطانك بعد كستا يقال لما كستا iyo xumaan kasta waxaa dadka ugu baaqaya una qurxinaya shaytaan weyn kuwan la caabudaya ilaahay sokadii ee ka raallida ah iyo kuwa shareecada waxa khilaafsan lagu ateecayo ee xalaasha xaaraantinimaynaya xaaraantana xalaalaynaya yaga laftooda waxa lumiyey dadkana usii qurxinaya waa shaytaan marka asalka daaquudka iyo xaqiiqadiisu waa shaytaan faraciisani wuxuu noqonayaa suwarkan uu sheikhu inoo tirinayo waxay noqonaysaa furuucdii daaquudkay noqonaysa daaquudka ka farcamayey ama waxaa la odhan karaa bixasabi daahir kuwanna waxa weye waa tawaaqiid bixasabi alasli waalxaqiiqana shaydaanka ayaa marka waxaa daaquudkii ah marka hadalka cumar bnu khadaab iyo hadalka culamada kale isma khilaafsana oo watay culammadu yidhahdaan tafaasiirta salafku ay qur'aanka fasiraan ikhtilaafka isku khilaafaan gaaliban wuxuu yahay min baabi ikhtilaafi tanawuc ikhtilaafi tanawuc nooca ah ayuu haaliban yahay shaygii caamka ahaa ee guud ayaa midba nooc ka tilmaamaya oo misaalinaya waa min baabi tamsiil ama waxa la yidhaahdo altafsiru bilmisaal in tusaale wax lagu fasiro tusaale in wax lagu fasiro oo markuu cumar leeyahay daaquudku waa shaydaanka ma diidaayo kuwan dadka u qurxinaya kufriga iyo gaalnimada in iyaga laftoodu dawaaqid yihiin diidi maayo waayo nooc shaydaana ku sugan iyaguba waa shayaatiin oo shaydaankaa markaa waxaa marna loo fasiri karaa in loo jeedo yacni waxa weeye macnaha khaaskaa marna loo jeedo macnaha caamkaa jinka iyo insiga mid walibana shayaatiin bay leeyihin shayaaiin alinsi waljinni yuuxi bacduhum ilaa bacdin zukruf alqawli huruura marka shaydaanka haddii loo fasiro in loo jeedo bilmacna alcaam macnaha caamka in loo fasiro kuwan dhammaantoodba shaydaankay gelayaan haddii bilmacna alkhaas loo fasirana wuxuu noqonayaa min baabi tafsiir bilmisaal oo ma diidaayo kuwa kale laftoodu inay dawaaqit noqonayaan maadaama ilaahay sokadi la caabudaya ayna raalli ka yihiin ama dadka kufriga ay u qurxinayaan ama ka raalli yihiin mas'aladaasna tafaasiirta salafka ikhtilaafkoodu inuu u badan yahay ikhtilaafu tanawuc shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu ku sheegay kitaabkiisa la yidhaahdo muqadimatun fii usuuli tafsiir waxaanuu yidhi waxay ka dhigan tahay haddii ruux aan carabiga garanaynin uu yidhaahdo khubzi maxaa la yidhahdaa oo dabeedna roodhi lasoo qaado sidaa loo toso oo la yidhahdo hadaa huwa alkhubsu looma jeedo kan cayntiisoo keliya ah ee wuxuu ka tilmaamayaa kaasaa ka midaa loo jeeda waa tusaalayn ma diidaayo noocyaal kaleo khubska ka midii inuu jiro diidi maayo waa saasoo kale weyi waaltabaaqiitu katiira daaquudyadu waa badan yihiin wa ru'uusuhum khamsatun madaxda dawaaqiituna waa shan shantaasi waxay kala yihiin kow ibliisu lacanahu allah daaquudka koowaad aslu dawaaqiitna ahaaday waa ibliis lacanahu allahu ilaahay ha nacdale bimacnaa ilaahay waa nacdalay nacdal ha usii siyaadiyaa looga jeedaa waman cubida ka labaad waman cubida waa ka la caabudo ilaahay sokadii wa huwa raadin isagoo ka raalli ah wa man cubida min duuni illah baa loo jeedaa yacani ilahay sokadi kii la caabudaana waa taaguut waxaa la caabuday wa huwa raadin walxaal huwa isagu raadin uu raalli ka yahay kaasna waa taaguut taaguutka saddexaad waman daca annaasa ilaa cibaadati nafsih waa ka dadka ugu yeedha inay isaga caabudaan dadku ha ka ajiibaan oo ha ka aqbalaan ama yayna ka aqbalin hadduu dadka ugu baaqo ama amro ama u qurxiyo inay isaga caabudaan wuxuu noqonayaa taaquut wakada waxaa la mid ah haddaanu ugu yeedhin in isaga la caabudee uu ugu yeedho in cid kale la caabudo isna waa la mid waayo faariq muctabara u dhexeeyaan jirin waman iddacaa shay-an min cilmi alghayb iyo kii sheegta waa ka afraad ee taaquudka afraad taaquudka afraad waman iddacaa iyo ka sheegta shay-an min cilmi alghayb wax cilmi cilmiilghaybka ka mida ka sheegta oo yidhahda ghaybkaan ogahayo waxa qarsoon isaguna waa taaquut waman xakama iyo ka ku xukuma dadka bigayri maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey waxaan ahayn ku xukumaa isaguna waa taaquut waa taaquutka shanaad wuxuu sheikhu tilmaamay raximah ullah daaquudiyadu inay badan yihiin waxaase u sii madaxa buu yidhi shan aslu dawaaqiit baa ugu horreeyo ibliis ah waayo waa manbacu kulli kufrin wa sharrin shar kasta iyo gaalnimo kasta waa kay ka timi isagana u asala ibliisna waxa loo yidhi ayay culammadu yidhaahdeen naxariistii ilaahay buu ka quustay sidaasaa ibliis loo yidhi oo ablasa bimacnaa aayasa weeye ablasa waa bimacnaa ayisa ama ya'isa naxariistii ilaahay buu ka quustay saasaa ibliis loo yidhi ilaahayna naxariistiisa waa ka fogeeyey oo wuxuu allah yidhi wa ina calayka lacnatii ilaa yowmi ddiin korkaaga waxaa ku sugnaatay lacnadayda ayaa ku sugnaatu allah yidhi ilaa maalinta abaalmarinta laga gaadhaayo yacni ilaa maalintaa laga gaadhaayo lacnad keliya korkaaga ku sugnaatay laakiin loogama jeedo lacnaddu intay kugu sugnaanaysaa ilaa maalintaasay ku eg tahay intii ka dambaysa way kaa fuqaysaa looma jeedo sidaa ha u qaadan ee waxaa loo jeedaa ilaa maalintaa laga gaadhaayo lacnad keliya korkaaga ku sugan laakiin maalintaa marka la gaadho way kugu labalaabmaysaa cadaab baa ku raacaya saasaa looga jeeda oo mudaacafada iyo laalaabka iyo dheeraadka kale ee lacnadda ka siyaadada ahi waxay lacnadii ku biiraysaa marka maalintaa la gaadho qisadiisana ibliis waa la garanayaa inuu malaa'igta ku dhex jiri jiray dabeedna amarkii ilaahay uu diiday uuna gaaloobay oo kibray oo kibir gaalnimo gaadhsiiyey uu gaaloobay kibir gaalnimo gaadhsiiyey uu kibiray ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin lacanahu allah waxaa looga jeedaa sheikhu hadda uga jeedaa ducaa inuu ku habaarayo macnuhu wuxuu dhacayaa ilaahay ha u kordhiyo lacnadda ka labaadee daaquudka ahi waa ka ilaahay sokad in la caabudo isagoo ka raalliya in la caabudo isaguna wuxuu noqonayaa daaquut buu noqonaya waxaan farqi kale lahayn buu ibnu cusaymiin odhanayaa in markuu noolaa la caabuday iyo inuu markuu geeriyooday dabadeed la caabuday isagoo ka raalli ah markuu noolaan jiray ka raalli ahaa in la caabudo ka saddexaad ee daaquudkaahi waxa weeye waa ka dadka ugu yeedha in isaga la caabudo ugu baaqa waxaa la soo naqliyaa inay dadka qaarkood ay yidhaahdeen oo ay xertoodii ku yidhaahdeen idaa acyadkum alumuuru fa'tuu ilaa qabri haddaan dhinto umuuruhu marka awoodi kari weydaanoo aad tamar u weydaan xabaashayda kaalaya dabeedna aniga ii yeedha waayo waxa inoo dhexeeya wan yaro ciida waxbaan idiin tarayaa ee markaan dhinto dhibaato daran markaad dareentaan ama wax kari kari waydaan aniga xabaashayda kaalaya oo ii yeedha markaa de wuxuu noqonayaa mid u yeedhaaya dadku inay isaga caabudaan oo isaga ku tacalluqaan oo isaga baryaan oo isaga gargaar weydiistaan markaa taaquut weyn xataa waxaan arkay wadaad markaa yidhi dadka waxaan ku idhaahdaa marka wadaad weyn buu ahaayoo dadku u yaqaaneen inuu markaa yahay yacni shiikh weyn wuxuu yidhi waxaan ku idhaahdaa dadka reer miyiga ah xoolaha markaa weydaan waxba habeenkii ha soo gudina habeenkii waxba ha soo guuraynina idinkoo arbacuun iyo wax doonaya idinku halkiina joogo ii yeedho waxaad tidhahdaan sheekh hebelow halkaa iga yeedha intaasaa idinku filan bahra iyo waxbaa jire e waxba ha soo guuraynin aan ku idhahdaa buuli indhahaan saaray kacaynkaas ah ee yidhi saasaan dadka ku idhaahdaa marka wuxuu soo gelayaa noocii dadka ugu yeedhaaya inay isaga caabudaan noocaasuu soo gelayay nabi muxamedna sala allahu alayh wasalam dadka ilaahay buu ku xidhay idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta fastacin billaah in adeerkii cabdullahi ibnu cabbaas nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam haddaad cid is wax weydiiso allah weydiiso oo allah bari ma odhan nebigu sala allahu alayh wasalam aniga i bari ma odhan waa in adeerkii ruma laba walaalaa kala dhalay idaa sa'alta fas'al illah haddaad is tidhaahdo cid wax weydiiso ama cid bari allah bari wa ida istacanta fastacin billaah haddaad istidhaahdo cid kaalmo weydiisana allah kaalmo weydiiso marka dadka allah buu ku xidhay ilaahayna wuxuu amray in isagu la tala saarto wa cala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin allah oo qura tala saarta haddaa mu'miniintihiin allah oo qura tala saarta marka ruuxa odhanaya aniga ibarya ama i yeedha ama i gargaar weydiis haddaan noolahay iyo haddaan dhintaba wuxuu ka mid yahay kuwa dadka ugu yeedhaaya inay isaga caabudaan mid kale waxay ka soo raraan inuu yidhi xertaydu aniga ha isku kay hadlayso maalinta qiyaame oo ruux xertayda ahi hadduu naartaba galo naarta gebigeeda waa baktiinayaaba hadda waa wadaad weli baana loo qabaa xertii waa ka rumaysatay waxay weliba u nisbeeyaan inuu yidhi ballanqaadka ilaahay naarta ballan qaaday ayaan karaahiyaysanayaa oo nacayaa inuu baaqde eh qiyaamada gebigeedaba waa baabiin lahaa qiyaama ma jireen inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun oo qiyaamada ma ruux bashara baabi'in karaa awoodda xaguu ka keenay geerida muu nafsiisa ka baajiyo kaannahu inuu ilaahay u tudhaayo oo isleeyahay warkiisa iska yacni markaa ha iska dhaco oo ha xasilo mid kale waxaa laga soo raraa inuu yidhi cidda waxa weeye xertayda ah ama qoladayda ah intaan koofiyadda ku guro ayaan jidka siraad kala tallaabay yacni waa tahriibinaya tahriibtu waxay sii socotaa ilaa jidka siraad oo iyagu maqudaanja ah ta kale yaa u sheegay maalinta qiyaamada inuu koofiyad sidanayo soota laynoo sheegay in dad kala soo saara iyagoo qaaqaawan oo mutugan nebiyadii baa odhanaya allahuma sallim sallim ilaahayow waxa weeye nabadgeli cidaan nebiyada ahayna maalintaa hadli maayaan walaa yatakallamu yowmaidin ila arusul wa qawlu rusul yowmaidin allahuma sallim sallim rususha cidaan ahayni maalintaa hadli maysa baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam hadalka rusushu maalintaa ku hadlaysaana waa ilaahay ou nabadgeli waa duco dadka hadalladaa yidhi waxay noqonayaan dawaaqid bay noqonayaan ama hadalladaa iyo qaar la lamida kuwa yidhi daaquudiyay noqonayaan waxaa la mid a inuu ugu yeedho dadka makhluuq in la caabudo hadduu ugu yeedhona daaquud weeyi ka afraad waman ibtacaa shayan min cilmi alghayb kii sheegta shay cilmulghaybka ka mida sheegta oo yidhahda cilmulghaybkaan ogahay isaguna wuxuu noqonayaa daaquud waxa qarsoon ee khalqiga ka qarsoon ilaahay waxba kama qarsoone ogaalka la og yahay ilaahay baa la gaara wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu allah agtiisoo keliya waxaa ahaaday mafaatixu lgayb yacni mafaatixda haybka ayaa agtiisa ahaaday laa yaclamuha ilaa hu ma oga allah mooyaane cid kale ma oga wuxuu kaloo ilaahay yidhi qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah ma oga cidda cidharka ku sugan iyo cidda dhulka ku suganba qaybka ma oga allah mooyaane cid kale ma oga marka ruuxa yidhaahda qaybkaan ogahay waxa uu noqonayaa taaguut cilmulgaybkana cidduu doono oo rasusha ka mid a ah, ilaahay wuxuu ogeysiiyaa wax qaybka ka mid a ah laakiin ciddii aan loo waxyoono ilaahay u waxyoonin yacni haybka ma oga nebiyada iyo rasuulladuna waxay ka og yihiin intaa loo waxyooday keliyay ka og yihin wax kale kama oga caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtada min rasuul waa suu allah yidhi qaybka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood qayb mutlaq iyo qayb nisbi qayb mutlaq waxaa la yidhaahdaa waa cilmu lgaybka ilaahay cilmigiisa la gaar yahay oo khalqigiisa cid ka midoo ogi aynay jirin mooyaane cid rasuulladiisa ka mida u ogeysiiyo ashyaa ka mida ama geyb mustaqbal laga cabiro waxaa soo socdaa ogaalka la ogaanayo geyb nisbi ama geyb waaqic culamada qaar waxay ka cabirayaan sida ibnu cusaymiin waaqic iyo mustaqbal wixii dhacay hore u jiray oo wakti hore dhacay ama iminkaba jira laakiin dadka qaarkood ka qarsoon kaa waxaa la yidhaahdaa qayb ulwaaqic ama qayb nisbi nisbada dadka qaarkood buu qayb u yahay qaarna uma aha iminka halkan aynu joogno oo masjidka ah iyo waxa aynu ku sugannahay iyo hadalka aynu akhriyayno ashyaada noocaasa dadka markaa inaga fogi aan halkaa arkaynini yacni qayb bay iyaga u tahay laakiin innagu maadaama aynu joogno oo aynu maqlayno oo aynu arkayno waxaynu arkaynaa maqlaynaa qayb ma aha guryahan laakiin inagu xiga waxa ku sugan inaga qayb bay inoo tahay waa inaga qarsoon tahay qaaradaha kale iyo beledada kale waxaa ka dhacayaa hayb bay innaga inoo tahay laakiin dadka jooga arkaaya ee maqlaaya hayb uma aha taa waxaa la yidhahdaa hayb nisbi ama qayb waaqic kaas dadka qaarkood waa ogaanayaan qaarna ma ogaanayaan kuwaan ogayn ayay nisbadooda hayb u tahay kuwa kale qayb uma aha ka kalena waa qayb mustaqbal culamada qaarna waxay ka cabiraan qayb mutlaq qayb dhammaystiran waa waxa soo socda dhici doona cilmigooda allah baa la gaara laa yaclamu maa fii gadin ila allah siduu nabiguba yidhi sala allahu alayh wasalam waxa berri dhici doona allah mooyaane cid kale ma oga allaahunbaa og marka waxyaalaha mustaqbalka dhici doona wax ka mida in rasuullada loo waxyoodaa waa dhacdaa waana ta aayadda laynagu sheegaayo iyo qaybka markaa waaqaca labada mid walba in rasuullada loo waxyoodaa wax ka mida waa dhacdaa laakiin qeybka dhammaantii lama wada ogeysin nebiyada qadarka laga ogeysiyay ka ogaayeen intii kale dadkay kala mid ahaayeen caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul saas aawadeed kuwa curaafeeya iyo kuwa faaliya iyo kuwa fooxiya dhammaantood waxay soo gelayaan dawaaqiiday soo gelayaan waayo curaafayntaas iyo faaliskaa la faalinayo iyo ashyaada la midkii mid bannaan ma aha waa mid muxarama waxa laga warramayaan waa wax qayb oo qarsoon waxa lagu faalinayaa noocay doonta ha noqoto ha ahaato quruurux la guray ha ahaato marka waxa weeye xariijimo la jeexay ha ahaato markaa waxa weeye rabal in la rogay ha ahaato marka waxa weeye in xidigaha markaa laga xidiginayo laga faalinayo yacni noocuu doonaba ha noqdo waa mid muxarama oo aan bannaanayn waxa uu ka warramayaan waa cilmu lgayb cilmu lgayb buu ka warramaya allah baana la gaaro cilmu lgaybka nabiguna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey man ataa caraafan fas'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina layla ruuxa markaa u taga caraafan curaafaysta u taga waa mid kasta oo qeybka wax ka sheegaya weliba waxay culamada qaar ku gaar yeeleen caraafka qaybka nisbigaa buu ka warramaa ama umuuraha mustaqbaliga dhici doona ayuu muqadimaadkooda ka yacni doon doonaa inuu ku garto yatacarafu alumuura biasbaabiha culamada qaarna waxay ku fasireen qaybka nisbiga ah sida baadidii meeshay joogto oo kaleu ka warramaa wixii laxaday meeshuu yaalloo kaleu ka warramaa yacni waxa weeye ashyaada noocaas oo kale kaase caraaf la yidhaahdaa marka nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam ka caraafkaa u taga waa fa sa'alahu can shayin oo weydiiye shay oo ou yidhahdo waxaa ka warran ruux baan waayey ama ilmo iga lumay ama neef baa iga lumay ama alaab baa layga xaday iyo waxyaalo la mid ah. bal hadda ashyaadaa iga warran fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina layla wuxuu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam kaa weydiiyey salaad lagama aqbalo afartan habeen su-aal keliya kii weydiiyey haddaan afartan habeen salaad laga aqbalayn bal kii la weydiinaya dadku ku qulqulayeene yacni mar walba loo tegaayo isagu fatwoonaya ka jawaabaya bal ka warram wuxuu ka waramaya waa cilmulghayb xadiis kale waxa uu sheegayaa inuu gaal yahay oo nabigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam waman ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquulu faqad kafara bima unzila cala muxamadin sala allahu alayh wasalam xadiis kale wuxuu sheegayaa ka weydiiyey hadduu rumaysto inuu ku gaaloobayo nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ka markaa u taga kaahin waa kaa qeybka ka warramaayo waxaa qarsoon wax laga weydiinayo dadku aynay arkayn ha ahaadeen waxaasi wax markaa jira oo dadka ka qarsoon ama ha ahaadeen waxaan weli dhicin oo dhici doona oo dabad wax weydiiya oo waxa uu ku yidhaahdo rumaysta waa ka gaaloobay kii nebi moxamed lagu soo dejiyey waxyiga ahaa waa ka kufriyey saasaa nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam xadiiska waxaa soo wariyey xaakim iyo afarta sunanka ayaa soo wariyey waana saxiix kuwa curaafaynaya qaarkood iyo kaahinada qaarkood markay sheegayaan oo ka warramayaan waxay yidhaahdaan waxba ma ogina ilaahay baa oge laakiin wuxuu ina leeyahay saa iyo saas laakiin taasi waxba ka badbaadin mayso oo maadaama uu sheegayo wuxuu ka warramayaa ay tahay qaybkii inuu yidhaahdo ilaahay unbaa og yacni mid waxa weeye dembigii uu kaga baxsanaya ma aha waxa uu ka warramayaana waa cilmulghayb laakiin cibaaradan iyo erayadani waa erayo uu doonayo dadka inuu ku qaldo si aan loo odhan haybkii buu sheegta markaasaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku kadsoomaan nooca shanaad ee taaguudku waxa weeye waa man xakama bigayri ma anzala allah waa ka ku xukuma kuu ilaahay soo dejiyey waxaan ahayn ku xukumaa isaguna waa taaguud waxaana u daliila aayaadka suuratu nisaa ku soo arooray ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الله wuxuu inoo sheegay daaguudka إن loo xukun doonto iimaankiya inayna iswaafaqayn daaquudka in loo xukun doontaana inayna iswaafaqayn buu allah inoo sheegay oo cidda doonaysa inay daaquudka u xukun tagtaa inuu iimaankoodu zacmi yahay iska sheegasho inuu yahay ayuu allah inoo sheegay daaquudkana in la amray dadka inay ka kufriyaan markaa saas aawadeed xaakimka ku xukumaya waxaan sharci ahayn ama xeer shareecada khilaafsan ku xukumaya waa taaquut wey waxaana waajib ah in xukunka sharciga la isku xukumo ayaa waajiba ah. waa faral xukunka sharciga in laysku xukumaa waa faral xukunka shareecada khilaafsan laysku xukumaana waa xaaraano ma bannaana bal e kufri baa lagu itlaaqay inuu gaalnimo yahay iimaanka waa laga nafiyo waa loo diiday cidda markaa ku xukumaysa wax shareecada markaa khilaafsan ama u xukun doonanaysa oo mu'miniin maaha la yidhi fala warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum huma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu taslima cidda markaa ku xukumaysa wax shareecada khilaafsanna waxaa lagu magacaabay inay gaalo yihiin siduu allaaba yidhi waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun waxaa lagu magacaabay inay daalimiin yihiin qaar xadgudba inay yihiin siduu ilaahaybay sida ilaahayba uu yidhi waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum addaalimuun waxaa lagu magacaabay inay faasiqiin yihiin qaar daacada ilaahay ka baxay siduu ilaahayba uu yidhi waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alfaasiquun oo allah wuxuu yihi waa faasiqiin oo waa daalimuun oo waa kaafiruun oo mu'miniin maaha saas aawadeed shareecada in laysku xukumaa waa faral ee sunno ma aha in loo xukun doontaana shareecada waa faral ee sunno ma aha iimaanka ruuxuna wuxuu ku xidhan yahay xukunka shareecada inuu ku raali noqdo yacni rasuulkana sala allahu alayh wasalam uu xaakim ka dhigto sidaasaa iimaankiisu ku xidhan yahay haddii kale muumin noqon maayo marka aada iyo aad baa loo adadkeey bale waxaa laynoogu sheegay sifaatka munaafiqiinta inay ka mid tahay in loo xukun dooto xukunka shareecada xukun aan ahay oo xukunka sharciga in la diidaa oo laga jeestaa inay tahay munaafiqnimo allah sheegay oo wuxuu allah yidhi waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allah wa ila arasuuli ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda marka lagu yidhaahdo u kaalaya kuu ilaahay soo dejiyey iyo rasuulka u kaalay u xukun doonta ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda waxaad ku ogaanaysaa munaafiqiintu inay jeesanayaan xaggaaga ka jeesanayaan jeesi sidaasaad ku aqoonsanaysaa oo ku ogaanaysa saas aawadeed sharciga wax khilaafsan waa inaan markaa laga raali noqon xukunkiisa waana inaan loo xukun doonan hadday tahay xeer qoys ama xeer qabiilo ama xeer qaran ku doonaba ha noqdo wixii shareecada khilaafsan way laga tagaa xeerka shareecada khilaafsani waa baatil nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam kullu sharطin laysa fi kitaab illahi fahuwa batilun wain kana mi'ata shart xadiidkaa saxiixa shardi kastaan kitaabka ilaahay ku sugnayn waa baatil boqol shardina ha ahaadee shardigaan kitaabka ilaahay ku sugnayni baatil weeye marka wixii shareecada khilaafsan in laysku ysku xukumo saasaynay u banaanayn waxaa waajiba kitaabka iyo sunnada in la ysku xukumo qur-aanka iyo xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam in la ysku xukumo oo iyaga loo xukun doonto ayaa waajiba cidda haddaba ku xukuntay wax shareecada khilaafsan wax ku xukuntay garannay inay xun yihiin sharciguna inuu dhaleeceeyey garannay oo daalimiin iyo faasiqiin iyo kaafiriin intaba lagu itlaaqay iyo munaafiqiin inay yihiin iyo inaynay mu'miniin ahayn haddana culammadu waxay sheegeen inaynay martaba waaxida ahayn ee tafsiil ku sugan yahay oo xumaantoodu ay kala daran tahay oo qaarkood waxay ku sugan yihiin gaalnimadii weynayd oo kufri akbar bay ku jiraan oo miladiiyo diinta waa ka baxeen qaarkood waa gaalo qaarkoodna waa ka oo kufrun duuna kufrin baa loo jeedaa oo dembi kabiire ah bay ku jiraan oo fisqi iyo dulmi ah iyo gaalnimadii weynayd gaalnimo ka sokaysa yacni dembi kabiiro ah oo waa fasaqiya dalamo laakiin asalkii islaamnimo kama burin tafsiilkaasay culamadu geliyaan oo hadduu yahay kan waxa sharciga khilaafsan wax ku xukumaya hadduu yahay mid u qabo shareecaduba inaan lagu dhaqmi karin oo wakhtiga la socon karin oo ilbaxnimada aynay la jaan qaadi karin oo wakhtigan horumarka la gaadhay aan lagu dhaqmi karin shareecada ee waxa weeye badownimo iyo wax la midi maray jirtuun baa lagu dhaqmi karaa hadduu yidhaahdo ou yidhahdo casriga maba waafaqayso lagumana dhaqmi karo hadduu yidhahdo waa gaal hadduu shareecada dhaleeceeyo uu yidhaahdo in tuugga gacanta la gooyo ama kii sinaystay ee guur hore soo maray ee muxsanka ahaa in dhagax lagu dilo hadduu yidhahdo waa waxshinimo iyo badownimo iyo waxa weeye wax markaa bini aadamnimada ka hor imanaya hadduu yidhaahdo shareecadii sidaa u dhaleeceeyo markaana waa gaal khilaafna kuma jiro inuu gaal yahay waayo shareecadiibu dhaleeceeyey qul abillaahi wa aayaati wa rasuulih kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum hadduu yidhaahdo shareecada in lagu dhaqmo waa suuragal oo waktiga waa waafiqi kartaa laakiin qaynuunkii xeerarka dadku dejisanayo ee shareecada khilaafsan baa ka fiican oo ka mudan oo ka fadli badan hadduu sidaa yidhaahdo oo qaanuunkii wadciga ahaa uuba ka fadilo shareecada ama uu yidhahdo shareecadayo xeerarka shareecada khilaafsani waa siman yihiin haddii la doonona sharcigana waa la isku xukumi karaa qaynuunka shareecada khilaafsana waa la isku xukumi karaa waa sawaasiya waa sawaa bisawa waa siman yihin markaa laftiisana waa gaal waayo sharcigii wuxuu la simay waxaan banaanayn oo shareecada khilaafsan oo dadku dejisteen buu la simay marka markaana wuxuu noqonayaa markaana wuxuu noqonayaa gaal hadduu yidhaahdo shareecada waa lagu dhaqmi karaa yadana afdala oo mudan in lagu dhaqmo ha yeeshee qaynuunka shareecada khilaafsan in la isku xukumaa waa bannaan tahay shareecadu haba fadli badnaatee hadduu sidaa yidhahdana waa gaal waayo wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyuu xalaaleeyey maadaama wili waa bannaan tahay qaynuunka iyo xeerka shareecada khilaafsan in la isku xukumaa waa bannaan tahay maadaama uu yidhi istaxalla maa xarama allah wuxuu xalaashaday ku ilaahay xaaraantinimeeyey markaana waa kaafir oo waa gaal khilaafna kuma jiro khilaafna kuma jiro hadduu laakiin yidhaahdo shareecada in laysku xukumaa waa waajib khilaafka la khilaafaana waa dembi arrinkan aanu markaa ku xukumaynana waxaanu qirsannahay inaanu dembi ku jirno shareecadiina aanu xaqirin aanu fudaydsanin aanu wax kale ka fadilin shareecadii aanu wax kale la simin aanu xaaraantii xalaashanin marka wuxuu noqonayaa muslim faasiqa ayuu noqonayaa kufriga loo nisbaynayaana wuxuu noqonayaa kufrun duuna kufrin oo dembi kabiiraa buu ku jiraa laakiin kufri akbar oo gaalnimo a ah ma aha tafsiilka caynkaasay ahlucilmigu ku tafsiiliyeen cidda ku raacaysana saa si la eg tafsiirkoodu saasoo kale u noqonaya oo hadduu ninkii xaakimka ahaa xaaraan hadduu xalaaleeyo masalan oo kale waxa uu yidhi khamrigu waa xalaal khamrigu waa xalaal hadduu yidhahdo ama zinadu waa xalaal hadduu yidhahdo ninkii xaakimka hadduu sidaa yidhaahdo ama boqorka ahaa ama madaxweynaha ahaa dadkii hadday ku raacaan ma waxay ku raaceen noqotay caqiidada ah inay rumeeyaan in xaaraantaasi xalaal tahay hadday ictiqaadkaa ku raacaan oo ku adeecaan oo yidhahdaan waa naloo xalaaleeyo waa xalaal marka waa ku gaaloobaya laakiin hadday ficilka keliya ku adeecaan wuxuuna macsiyo tahay gaalnimo ka sokaysa asaalatan ee wuxuu xalaalaynaya kufri la xalaaleeyey ayna ahayn ee sida zinada iyo khamriga iyo ashyaada la midka ay tahay macaasida ah ashyaada ay tahay ashyaaduu xalaaleeyey ficilka keliya haddii lagu ateeco waxay markaa noqonaysaa daacadaasi fisqay noqonaysaa iyo macsiyo ee kufri akbara noqon mayso ittakhaduu ahbaarahum warubaanahum arbaaban min duuni illahi walmasiixa bna maryam tafsiilkan ahlucilmigu waa sheegaan shaykhu lislaam ibnu taymiyana kitaabkiisa alimaan la yidhaahdo alimaan alkabiir oo majmuuc fataawahana ku jira majmuuc fataawahana ku jira mujalladka toddobaad safxadda toddobaatan waxa uu ku odhanayaa tafsiilkaasuu sheegaya ibnu cusayminna waa soo naqlinaya oo wuxuu odhanayaa cidda markaa xaaraan xalaalaysay ama xalaal xaaraantinimaysay madaxdooda hadday ku adeecaan iyagoo garanaaya waxaasi diintii rasuullada inay khilaafsan yihiin ay ictiqaadkaa ku adeecaan oo xaaraantii ka xalaal yeeshaan oo xalaalnimo u ictiqaadiyaan xalaashii ka xaaraan yeeshaan maadaama laga xarimay oo xaaraannimo u ictiqaadiyaan taasi waa gaalnimo allah iyo rasuulkiisuna shirki iyo kufri ay ku magacaabeen haddii laakiin caqiidadoodi iyo iimaankoodu sidoodii ay tahay oo ayna isbedelin oo xaaraantii xaaraan ay u qabaan oo u ictiqaadsan yihiin xalaashiina xalaal ay u qabaan oo u ictiqaadsan yihiin laakiin ficilka keliya ay ku ateeceen waxay markaa noqonayaan inay macsi ku ateeceen sida muslimkuba u sida muslimkuba u samaynayo wuxuu samaynayo macaasiya macaasidaas uu ictiqaadsan yahay inay macaasi tahay kuwaasi waxay leeyihiin iyaga dhiggooda waxay leeyihiin oo dembiye-a ah bay leeyihin khulaasada tafsiirku waa saas alimaamu alqurtubi aayadda tafsiirkeeda aayat lancaam oo ilaahay yidhi aayadda wa in atactumuuhum inakum la mushrikuun hadda ateecdaan mushrikiin baa tihin aayadda tafsiirkeeda ayuu qurdubi ku soo aroorinayaa tafsiilkaas aw ficilkii ictiqaadka la saaraya wa kadalika alqaadi abu bakr abu bakr ibn carabi isaguna saas yadaa buu sheegay qurdubiguna waa ka soo naqlinaya marka masaladaasi waa masale muhima tafsiilkana saas yadaa in loo tafsiiliyo wey bacdu alculamaa oo mucaasiriinta ka midi waxay kala fasliyeen oo kala saareen haddii ay tahay waxa shareecada khilaafsan ee laysku xukumayaa xeer guud oo dadkao dhan lagu xukumayo iyo hadday tahay dhacdo mar iyo laba dhacaya haddii xeer guud oo dadkao dhan lagu wada xukumayo ay tahay waxay yidhahdeen tafsiil ma laha ee waa kufri akbar ah waayo kuma xukumeen xeerkaa guud ee sidaa loo dejisanayo ee dadkao dhan lagu wada xukumaayo mooyaane isaga u qaba inuu isagu aslax yahay oo anfac yahay oo amsal yahay haddii kale xeerkaa guud sidaa looma dejiye laakiin haddii dhacdo mar iyo laba dhacaysa ay tahay xaalka caynkaasa tafsiilkaa gelayay yidhahdeen tafsiilkaa la soo sheegay bacdu alculamaa oo waagii hore tafsiilkaa ku tegeyna waa jiraan oo ibnu cuthaymiin ka mid yahay sharaxiisa markaa usuulu salaasahana uu markaa saa maray fataawiisa kale qaarkoodna uu sidaa maray fawzan uu ka mid yahay maxamed ibnu ibraahim uu ka mid yahay mashaayikhda qaarkood oo sidaas yadaa u tafsiiliyay waa jireen laakiin qaarkood bale saddexdooduba waxay leeyihiin aqwaal kale bay leeyihiin oo qaarkood la hubo aqwaasha kale inay ka dambaysay oo ibnu cuthaymiin fatwadiisii ugu dambaysay waxay ahayd inuu yidhi haddaanaan ogeyn uu saa ictiqaadsan yahay kuma gaalnimo xukminayno wakadalika fawzan fatwadiisa ugu dambaysay saas yadaa bay ahayd wakadalika maxamed ibnu ibraahim yacni isaguna laba fatwuu leeyahay oo labadaba tafsiilkaas uu maraayo xataa tashriica caamka iyo qawaaniinta wadciga ah uu tafsiilinayo majmuc fataawihiisana ku taalla mid waxay ku dhacdaa mujalladka koowaad ee majmuuc fataawihiisa fataawa wa rasaa'il asheekh maxamed ibn ibraahim mujalladka koowaad safxadda siddeetan ama koob iyo siddeetan fatwada kalena waxay ku dhacdaa yacni mujaladaadka dambe ama jusaska dambe ayay ku dhacdaa juska labiyo tobnaad baan filayaa inay ku dhacayso marka almuhim yacni qaacidadu waxay tahay mas'alada haddii culammada mucaasiriinta qaarkood tafsiil ay geliyeen oo ay yidhaahdeen markaa tashriic caama iyo xeer guud wixii ah tafsiilkaasi kuma degaayo waa in loo noqdo usuushii hore waayo culammadii hore mutaqadimiinta iyo culammadii muta'akhiriinta inta midnaba qaar yidhaahda xeerka caamka ah tafsiil ma gelayo kuma jirin xeerka caamka ah tafsiil ma gelayo wax yidhi kuma jirin heer caamina waa jiri jiray oo yuhuudduba qaynuunkay samaystay ee ku saabsanaa rajmiga ay ku bedelatay wuxuu ahaa tashriic caama ah. haddana manaadka kufriga waxay culammadu ka dhigeen juxuudka ama iftiraaga been abuurka ilaahay ku been abuurteen oo waxay dejisteen ay yidhahdeen waa sharcigii ilaahay ama dafiraadday xukunka sharciga dafireen oo yidhahdeen rajmi kuma yaallo tawraad taas bay manaadka kufriga ka dhigeen laakiin tashriic caamnimo inuu yahay manaadka kufriga taa kamay dhigin marka maadaama culammadii hore saa martay qaacidaday culammadii hore martay ayaa markaa saxan ahlucilmiga qaarkood itlaaqa ayaa itlaaqeen oo mucaasiriinta ka midii eh. yacni waxaa loo noqonayaa culammadii hore yacni waxay ka yidhaahdeen taas yadaa baa loo mar loo noqonaya qaynuunku hadduu koobsanayo ashyaadii aanu sheegnay oo xaaraan in la xalaaleeyo uu koobsanayo maxalu khilaaf ma aha ta laysku hayana ma aha ee qowlan waaxidan marka waa kufri akbar laakiin waxaa laga hadlayaa qaynuun ama xeer aan koobsanayn xaaraan in la xalaaleeyo ama xalaal in la xaaraantinimeeyo aan lana xalaashanay shareecadiina aan lala simayn dadka isku xukumayaana ay leeyihiin waxa weeye shareecada in la isku xukumaa waajiba marka ta noocaas ah weeye tan khilaafku ka imanaya taasna waxa weeye asalkii ayaa lagu dareerinaya wallahu aclam